bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacdu waxaan soohaynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami annawowiyi raximahu allahu tacaala qaala alimaamu annawowiyu raximahu llah baabu tawqiiri alculamaai walkibaari waahli alfadli wataqdiimihim calaa gayrihim warafci majaalisihim waidhaari martabatihim baabu tawqiir alculamaa'i baabu bayaani tawqiir alculamaa haadaa kani baabu bayaani tawqiiri alculamaa'i culammada weyneyntooda waxaa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay walkibaari iyo dadka waaweyn wa ahlilfadli iyo dadka fadliga u saaxiibka ah la hormariyo wa taqdiimihim iyo kahormarila weyneeyaan ujeeda wa taqdiimihim iyo ka hormarintooda in la caddeeyo calaa geyrihim geyrkood laga hormariyo wa rafci majaalisihim majaalistoodana in la koryeelo fadhiyadooda waidhaari martabatihim darajadoodana in la muujiyo oo dadkii loo muujiyo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qul waxaad tidhahdaa hal yastawii ma egyihiin alladiina kuwa yaclamuuna og iyo waladiina kuwa laa yaclamuuna aan waxba ogeyn yacnii dadka alla yaqaano oo rabbi subxaanah wa tacaala garanaya iyo kuwa aan alla aqoonin ma egyihiinoo ma isku mid baa sidaa dheh sidaas baa loo jeedaa aayadda macnaheeda maxaa yeelay macnuhu maahan qof adduunyada wax ka yaqaanin iyo qofaan wax ka aqoonin isku mid miyaa ma aha haddana maxaa yeelay waxa la muujinayo waxa ay tahay wax lagu kala fadilaya waxay tahay aqoonta alle subxaanah watacaala ay u leeyihiin dadka waana midda khashyada iyo alla ka cabsiga keento inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alla subxaanah watacaala uu yidhi inamaa yatadakaru waxaa waansama un ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka cuqusha can abi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi alansaariyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi yaumu lqowma qolada waxa uu imaam noqonayo aqra'uhum kooda ugu akhris badan likitaabillahi ilahi kitaabkiisa fa in kaanuu haddii ay ahaadaan fi lqiraa'ati qiraa'ada sawaa'an jin hadday ku ahaadaan kuwa isku mid ah fa aclamuhum baa u imaam noqonayo fayaumuhum waxaa u imaam noqonaya aclamuhum ayaa u imaam noqonaya kooda ugu aqoonta badan bisunnati sunnada fa in kaanuu hadday ahaadaan fi sunnati sunnada sawaa'an kuwa jin hadday ku ahaadaan fa aqdamuhum ummuhum waxaa u imaam noqonaya aqdamuhum kooda ugu horeeyo hijratan xagga hijrada fa in kaanuu hadday ahaadaan filhijrati hijradana sawaa'an isku mid hadday ka ahaadaan fa aqdamuhum kooda ugu weynin badan sinnan xagga da'da walaa ya-umana arajulu qofka yaanu uu imaam noqonin arajula qof fii suldaanihi saldanadiisa dhexdeeda yownan imaam ugu noqonin walaa yaqcudu ma fariisto yani yownan fariisanin waa khabarun bimacna nahyi waay walaa yaqcudu ma fariisto bimacnaa yaanu fariisanin fii beytihi gurigiisa calaa takrimatihi waxa lagu maamuuso shayga isaga lagu maamuusayo korkiisa yownan ku fariisanin ilaa biidnihi inuu isaga u ma ahane rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim u sugnaatay waxay leedahay fa aqdamuhum silman meesha sinan ah silman ayay leedahay fa aqdamuhum kooda ugu horeeyey silman xagga islaamnimada bedela sinan ey islaaman waa marka silman macnaheedana wa fii riwaayatin yo umulqowma qolada waxaa u imaam noqonaya aqra'uhum likitaabillahi kitaabka alle ka ugu akhris badan wa aqdamuhum qiraa'atan ka ugu qiraa'a horreeyey hadday qur-aanka xataa ay ka sinaadaan midka horbarashada horeeyey oo qur-aanka yacni hor bartay fain in kaanat qiraa'atuhum sawaa'an hadday tahay qiraa'adooda mid isku mida ah, faya-umuhum aqdamuhum hijratan waxaa uu imaam noqonayo xagga hijrada midka ugu horreeye fa in kaanuu fi lhijrati sawaa'an hijrada hadday isku mid ka noqdaan falyaummahum ha uu imaam noqdo akbaruhum sinan kooda ugu da-da weyn ha uu imaam noqdo walmuraadu bisuldaanihina maxalu wilaayatihi weyaan meesha uu madaxda ka yahay aw aw ilmawaadicu ama meesha alladii meesha oo yakhtasu bihi ou isaga la khaas noqonayo isaga yacni taladeeda uu leeyahay wa takrimatuhuna bifatxi taa'i weyaan iyo wakasri raa'i wa hiya maa shay weyaan yanfaridu bihi ou isaga la gooni noqonayo min firaashin gogol ah wa sariirin sariir ah iyo wa naxwihimaa iyo wixii lamid ah oo iyaga ka soo haro xadiidka marka waxaa laga qaadanaya dadka e, quraa'da ah yacni aqra'uhum likitaab illah qofka yacni ugu aqoon dadka ilaahay kitaabkiisa u aqoonta badan in yacni la hormariyo maadaama salaaddii lagu hormariyey salaadiina ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ay ka mid tahay waxyaabihii kalena de in lagu ixtiraamo lagu maamuuso e, qofka yacni e, qaari ul qur'aanka curfiga selafka marka qaari waxaa la yidhaahdaa ama fula yacni dadkan dambe mutaakhiriintan iyo yacni curfigii selafka waa kala duwan yihiin oo culimmadii muta-akhiriinta yani waxaan ujeedaa dadkii curfigii selafka saxaabadii iyo kale iyo taabiciinta qofka qaariga ah wuxuu ahaa qof yacni fii acla alqima cilmiga ka joogo ahaan jiray oo nin yacni qur-aanka xifdiyey macaanidiisii fahmay ku dhaqankiisii lagu bartay inuu qur-aanka wax ka istinbaado istinbaadkii iyo yacni ah, aalaadkii yaqaano oo yacnii nin ma jirin qur-aanka akhriskiisa bis yaqaano oo macaanidiisana aan aqoonin saxaabada lagama dhex heli jirin nacam kooda yacnii qur-aanka qaariga ah waxaa weeyaan nin ahlu wuxuu ahaa ahlu cilmi buu ahaa waxaana ku tusaya arrintaa inay saa tahay cumar allaahu canhu dadka quraa'da ayaa majliskiisa tashiga golaha oo yacnii ama majliskiisa dadka ula tashto quraa'da qur-aankay ahaayeen quraa'dana yacni dabcan mar haddii tala la siiyey oo talada uu u dhiibtay ee uu iyaga la tashanayo haddii arrin uu ku yimaado war arrintaasaa dhacdee maxaan ka yeelnaa macnaheedu marka waxaa weye waa dad qur-aankii wax ka soo saari kara w maaha dad iska xambaarsan oo qur-aanka keliya ma ah nacam oo wax u ujeeda iyo meelay ujeeda aan dad aan garanaynin ma ahayn nacam walidaalika waxaa kaloo arrintaa ku tusaayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ubay ibnu kacab oo haddana uu ku tilmaamay saxaabada ninka ugu aqra'san inuu yahay haddana isoo ubaye ou joogo ubay ibnu kacab ou joogo ayaa salaada abuubakar dadka uu tujiyey nacam marka saxaabadu abuubakar waa qur-aankii waa yaqaanay isaga laftirkiisa ee wuxuu sii dheeraa sunnadii iyo fadliga kale iyo cilmigii kale iyo ayuu ubay ibnu kacab sii dheeraa saasuu marka dadka uu ku tujiyey somakasin marka fa marka eh, ya aqrayaumu lqowma aqra'uhum likitaab illah qofka marka ilaahay kitaabkiisa yaqaano dee xagga xagga qiraa'ada iyo eh, macaanida laga soo saaraba isku darsaday laa shaka inuu ka horeeyo cid kastaa naam oo isaga kasoo ka hooseyso inuu ka horeynayo naam ayb waxaa iyadana marka eh, walidaalika markii dambe laakiin qaari waxaa la arkay aan waxba ka aqoonin salaada axkaamteeda xataa kaas camal markasee la yeelaha nacam qaari aan salaada fiqigeeda aqoonin iyo yaa la hormarina iyo nin yacni qur-aan xoogaa qur-aan yaqaano oo laga qur-aan badan yahay laakiinse salaada axkaamteeda iyo aad u yaqaan hadday wax la soo gudboonaadaan salaada xallin karo culummada shaaficiyada waxay leeyihin al aclamu huwa almuqadam kan cilmiga lahaa la hormarina maadaama curfigii selafka iyo curfigan dambe isma laha nacam oo ninka qaariga ah xilligii selafka salaadana nin yaqaano ahay dabcan iyo wax la soo gudboonaanaya marka laakiin waqtigan dambe dad waxaa layska arkay toddobada qiraa'o inta ku tafanunaan haddana salaada axaadiisteeda kuwa ugu caansanna aan aqooninba nacam taas camal mushkilo waay iyada laftirkeeda ma fiicna qur-aanka ilaahay wuxuu usoo dejiyay in lagu tadaburo macaanidiisa la fahmo nacam ayb mana ahan macnaheeda inaan la baranin qiraa'adii nacam oo kitaabo un iska akhriso qur-aanna ha baranin maba dhici kartaba sababtoo a ah qiraa'ada asal u ahba cilmiga dhanba qur-aanka asal u ah nacam ayb marka qofka inuu labadiiba ku dadaalo hadday marka ibnu rajab isaga wuxuu leeyahy aqra'uhum likitaab illahi bimacnaa akaruhum aktharuhum qur'aanan waa kan qur-aan badan waa hadday marka isku yimaadaan nin toban juz yaqaano iyo mid koo iyo toban juz yaqaano ayuma aktharu qur'aanan kan koo iyo tobanka yaqaano isagaa horumaraya soo ma kasin codka waa nisbi isaga codka sheegan codka waa nisbi nacam ma la dhahay ninka tobanka hadduu cod macaan yahay isaga hormara la dhihi maayo nacam ibnu rajabna saasoo kale u sheegaa hadday qur-aankii ka sinaadaan sunnadii sunnadii hadday ka sinaadaan ki hoodii hijiro horeeyey nacam midka eh, soo hijiro horeeyey culamada marka waxay leeyihin hadda haddii labaduba ay ku dhasheen daar islaam hijiro ila looma baahno mogta markaas haddayba daar islaam joogan see lagu kala saara macnaha aqdamuhum hijratan waxaa laga wadaa kooda dalabulcilmiga ku horeeyey nacam kooda dalabulcilmiga ku horeeyey nacam cilmiga dalabkiisa ku horeeyey ayb qur-aanka laftirkiisa hadday labadaba wada keenaan oo ay wada bartaan haddee ninka weynaa da- ku qaadanaya marka oo hor oo ama hor bartayba qur-aanka nacam ayb ila hortiisu akrinaya qur-aan mugta waxyaabahaas dhan baa marka marka dadka baabka waxa uu u baabaysta musanifka oo wada ku wada taallaa nacam culummada in la hormariyo dadka waaweyn in la hormariyo hakadana ayb wa canhu qaala kaana rasuululahi sala allahu aleyh wali wsalam rasuulku waxa uu yidhi eh, kaana rasuulullahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku waxa uu ahaa buu yidhi abuu mascuud albedri kaana rasuulu rasuulullahi sala allahu aleyh wali wasalam waxauu ahaa yamsaxu inuu masaxayo manaakibana garbaheenna fi salaati salaada dhexdeeda wayaquulu wuxuu dhahay istawuu sinaada ekaada garbaha ayuu naga masaxay garbaheenna u naga simaya walaa takhtalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa markaa ay isweydaarato quluubukum quluubtiina ay isnacdo quluubtiinni liyelinii minkum ha ila xiriirsado ha liyelinii ha igu xigsada minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ulul axlaami kuwa caqliga u saaxiibka yaniyo kuwa ulul axlaami dhe kuwa qaangaarnimada u saaxiibka iyo wanuha iyo caqliga u saaxiibka ama ulul axlaami wanuhaa caqliga kuwa u saaxiibka oo dhugta u saaxiibka uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum rawaahu muslim wa qowluhu sala allahu caleyh waali wasalam liyalinii huwa bitakfiifi nuuni nuunta oo la fudaydiyo wa walaysa qablahaa yaa-un ya-na kama horeyso liyalinii liyalinii sidaa in la dhaho wa ruwiya waxaa la wariyey bitashdiidi nuuni nuunta oo la shido maca yaa-in qablahaa iyadoo ya ay ka horeyso oo la yidhaahdo liyalinii liyalinii nacam nuunkiina la shida ya-na lasoo geliya meeshii ayb wannuhaana alcuquul weeyaan wa ululaxlaamina hum ulbaaliquuna kuwa qaangaarka weeyaan waqiila ahlu lxilmi waalfadli dulqaadka kuwa u saaxiibka iyo fadligana waa la yidhi wacan cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama liyelinii minkum ululaxlaami wannuhaa huma aladiina yaluunahum huma aladiina nacam halaatan saddex jeer buu yidhi wa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wa hayshaati aswaaqi suuqyada hugunkooda <coughs> suuqyada hugunkoodana waa idinkaga digaya oo bimacnaa marka salaada loo istaagay safka la simaayo hugunka la sameeyo adiga saas yaal adna kan yaal waxaas in layska dhaafo nacam oo safka imaamkuna u simo dadkuna aamusaan nacam macalushaahidka marka waxaa weyaan axaadiidtan liyelinii minkum ululaxlaami wannuhaa nebiga dadka ku xigsanaayo waa inay ahaadaan dad ahlu fadliya oo ahlu cilmiya oo caqli u saaxiiba in dheergarada inay ahaadaan oo qur-aanka iyana yaqaano nacam waa inta isaga yacni gadaashiisa istaagayso si hadday wax ugu dhacaan xataa ay iyagu u xalliyaan salaadda hadday la soo gudboonaadaan ayb laakiin hadduu iska istaago qof jaahila dadka juhaasha hadday istaagaan waxaa ka imaan karta marka yani khatar wa can abi yaxya waqiila abi muxamedin sahli bni abi xatmata bifatxi alxaa'i ilmuhmalati baa la xaadii la dhibictira kordhigeeda wa iskaani thaa ilmusallathati tha la saddex dhibiceeyo la reebo alansaariyi radia allahu canhu qaal indalaqa cabdullaahi bnu sahal iyo muxayisatu bnu mascuud ilaa khaybara bay tageen nacam cabdullaahi bnu sahl iyo muxayisa ibnu mascuud ayaa khaybar aaday wahiya khaybarna yowmaidin maalintaasi sulxun bay ahayd wahiya iyaduna khaybar maalintaasi sulxun ayay ahayd nacam ayb oo heshiisay ahayd oo iyagii muslimiinta heshiis ka wada dhexeeyey markaas fatafaraqaa way kala tageen oo muxayisana meeshiisu eh, meel buu aaday cabdullahi bni sahlna meel fa ataa muxayisatu muxayise ayaa yimid ilaa cabdullaahi bni sahl buu u yimid wa huwa isagoo yatashaxadu ku galgalanayo fii damihi dhiiggiisa qatiilan maqtuulan xaal uu yahay mid la dilay isagoo la dilay maadaama waxa is yiraahdeen meeshan hadda dagaal kama jira heshiisaa leeyahay muxayisana meeshiisu iska aaday cabdullahi bni sahlna meel kaleu aaday magaaladii ka mida muxayisa ayaa marka wuxuu u yimid cabdullahi bni sahl dhiig ku galgalanayo la dilay qatiilan ay maqtuulan faciil bimacnaa mafcuul wa fadafanahu waa aasay uma qadima almadiinata buu soo galay faindalaqa cabduraxmaan ibnu sahl ayuu u tegey faindalaqa cabduraxmaan ibnu sahl oo cabdullaahi ibnu sahalka la dilay walaalkiis waaye iyo wa muxayisatu iyo muxayisa iyo wa xuwayisatu iyo xuwayisa nin la yidhaha ibnaa mascuudin muxayisa iyo xuwayisa wada dhasheen cabdiramaan bin cabdiraxmaan ibnu sahalna cabdullahi ibnu sahalka la dilow la dhashay saddexdoodii baa marka baxay ibnaa mascuudin ahaa ila nabiy sal ly slam muxayisaha iyo xuwayisaha ibnaa mascuudin ahaa ila nebiyi bay u yimaadeen ayay u tageen sala allahu aleyh waali wasalama fadahaba cabduraxmaan cabduraxmaan cabdiraxmaan baa wuxuu doonay yatakalamu inuu hadlo fa qaala waxau yidhi nabiga kabir kabir warweyney weyney ninka kaa weyna ha hadlo wa huwa isaguna cabdiraxmaan axdathu alqowmi saddexdooda ninka ugu yar buu ahaa fa sakata cabdiraxmaan waa aamusay fatakallamaa way hadleen labadoodii fa qaala nebigu waxau yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan watastaxiquuna qaatilakum kii idinka markaa wax idinka dilay aad mudanaysaan markaas dhiiggiisa inaad ka qaadataan dhiiggii wadakara tamaama alxadiidna buu sheegay mutafaqun calayhi marka maxalushaahidka waa maxay dadka waaweyn in la hormariyo nacam oo hadalka lagu hormariyo oo yacni waxdhihidda lagu hormariyo marka baabka iyo xadiidka way iswaafaqsan yihiin nacam kabir kabir taas nacam war weyney weyney oo qofka weyn ha hadlo hortaa ha hadlo ayb ayb qisadanuna marka waa qisada macruufka oo marka qasaamada asaamada ay kusoo aroortay waay yahuudda marka dabcan heshiis lala ahaada laakin waa lagu tuhmay in lagu tuhmaana wax suurogelinaya waa jire oo nin meel ay ku heleen oo cid idin arkaysa male ay isdhahayaan inay dilayaan yani awalna waagi hore dagaalo ka dhexeey jiray baciid ma ah nacam lowtha laydhaha marka nacam ayb oo waxaa weyan marka qofka haddii laga helo qolo ay isdagaashanaayeen xaafadooda isagoo maraaya isagoo un la dilay haddii la arko wax dilana aan hadda la ogeyn lowthna uu jira marka shakina uu imaan karo waxaa la yidhaha qasaamaa la isticmaalaa fiqiga xaggiisa dhaarmood la yidhaha nacam dhaarmood marka qasaamada waa konton dhaarood waa nacam ayb marka waxaa weeyaan dadka dhiigga markaas sheeganayo qofkooda la dilay konton nin oo kamid a ah dhaaranaysa hadday dhaartaanna qolada lagu tuhmo waa inay iska bixiyaan marka dhiigga diyadii iyo dhiiggii inay iska bixiyaan bay noqonaysaa markaa nacam soo makasin hadday ka cabsadaan ayaguna kuwii kalaa konton nin ka dhaaranaysaa wax lagu lahaanayana ma laha baabulqasaamalayra wa qowluhu sala allahu aleyh ali wasalam kabir kabir macnaahu yatakalamu lakbaru kan weyn baa hadlaaya waay wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalama kaana yajmacu nebigu wuxuu ah inuu kulminayo bayna rajuleyni la nin oo min qatla uxudin dadkii uxud la dilay ka mid a ah. yacnii fi lqabri qabriga dhexdiisa ayuu ku kulminaya uma yaquulu wuxuu dhahaya ayuhumaa ayuhumaa labadooda koodeebaa baa badnaan badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani qur'aanka qaadashadiisa ayaa ku badnaan badan fa idaa ushiira lahu haddii loo tilmaamo ilaa axadihimaa midkood qadamahu fi laxdi godka ayuu ku hormarinayay rawaahu lbukhaariyu marka dadka ahlu fadliga oo ahlu qur'aanka in laga hormariyo keyrkood yaa laga qaadanaya wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wali wasalama qaal araanii fi lmanaami araanii waxaan is arkay waxaan is nacam waxaan is arkayay aniga fi lmanaami riyada dhexdeeda hurdada dhexdeeda atasawaku anoo cadayana inaan cadayanayo bisiwaakin caday fa jaa rajulaani laba nin baa ii timid axaduhumaa midkood akbaru uu ka weyn yahay min alaakhari ka kale fa naawaltu siwaaka cadaygii baan u dhiibay alasqara kii yaraa minhumaa labadooda labadooda ka mida nacam fa qiila lii waxaa la igu yidhi kabir warweyney weyney fa dafactuhu ila alakbari kii weynaa baan u dhiibay marka nacam oo marka dadka in da lagu kala hormariyo rawaahu muslim musnadan isagoo musnada buu weriye walbukhaariyuna tacliiqan buu weriye wa daawuudna xadiidka waa wariyey wa abi muusa radia allaahu canhu qaal tacliiqana waa garanaysaana waxaa weyn waa xadiidka sanadkiisa eh, qofka musanifka uu ka jaro sanadka qeybtiisa hore ka jaro wacan abi muusa radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam ina min ijlaali illaahi alla weyneyntiisa waxaa ka mid a ah, alla oo la weyneeye waxaa ka mid a ah ikraama dishaybati lmuslim ikraama dishaybati cirada ka u saaxiibka ah karaameyntiisa maamuusidiisa almuslimi muslimka ah wa xaamili lqur'aani wa ikraama xaamililqur'aani qur'aanka midka xambaarsan karaameyntiisa gayri alghaalii fiihi midka ku xadgudbaaya dhexdiisa aan ahayn waljaafi canhu midka xaggiisa ka qallalan oo ka gaabinayana aan ahayn iyo wa ikraama asuldaani suldaankii maamuusitaankiisa ka mida alle oo la weyneeyo suldaankii day almuqsidii cadaaladda sameynaya xadiidun xasanun weeyaan xadiidkan rawaahu abu daawuuda nacam ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mida buu yidhi in saddex qof la weyneeyo qofka koowaad waxaa weeyaan midka qofka cirada leh ee muslimka ah yacnii ninka cirada leh waa nin weyn oo marka islaamnimada ku weynaaday marka in la ixtiraamo nacam tan kale marka iyadu waxaa weeyaan xaamilul qur'aanka qofka qur'aanka xambaarsan qofka qur'aanka xambaarsan waa la weyneynaa alla weyneyntiisa waxay u noqonaysaa qofka xaamilul qur'aankaoo la weyneeyo alla oo la weyneeyo waxay u noqonaysaa shakhsigan waxaad ku jeclaanaysad ku weyneynaysa waxay tahay kalaamullaahi tacaala buu xambaarsan yahay nacam marka jacayl aad alla u qabto iyo weyneyn aad alla u qabtaa isaga un ku weyneynaysaa nacam ilaa hadduunan sidaan ahaan lahayn waxba ma aadan weynayntan iyo maamuuskan tirada badan ma aanu mutayn nacam laakiin laba tilmaam baa la raacsiiyo xaamil qur-aanka waxaa la yidhi hayri alghaali fiihi waaljaafi canhu waa midka yacni ka fog ifraadka iyo tafriidka nacam alghaali fiihi waxaa weya waa qofka qur'aankii ku xadgudbaya sida khawaarijta oo kale oo macaanidiisa macaani aan ahayn intay la aadaan iyagu marka quluwiga ku sameynaya waljaafi canhuna waxaa weyaan midka ku camalfalkiisa ka dheer oon ku camalfalaynin oo gaboodfalka la imaanaya gaabinaya marka nin qur-aankii ku dhaqmaya loo jeedaa marka oon xaggii xagga u kala dhaafaynin shaydaanku labadaas meel unbuu dadka kasoo galaa ifraadka iyo tafriidka xadgudubka iyo gaabinta marka midka aan labadaasba ku sifaysnayn kaas isaga marka waxaa weeyaan kaas weyan oo qur-aanka xambaarsan kaasaa marka karaamada in wayan w xadiidka uu tilmaamayo wa ikraama suldaani almuqsid suldaanka cadaalada sameeyana oo la karaameeya iyadana ayb ikraamu suldaani almuqsid marka suldaankiina waxaa tilmaan looga sii dhiga isagana almuqsid inuu cadaalad ku dhaqmo nacam suldaan jaa'ir hadda karaameyntiis wax macnaha samayn maysa nacam la karaameyn maayo isaga nacam soo ma ma la karaameynayo marka lagu leeyahy macnaheedu maaha lagu lala dagaalana ma aha soo adoon la dagaalin haddana ha karaameynin soo ma adoon lana dagaalaynin haddana ha ka yacni dadka intaad ikraam badan haddaad ku samayso bixaysu dadka ay ulaasiyamaan qofka hadduu culamo yahay dadka waxay u qaadanayaanba qofkan inuu yahay qof fiican marka waa ku kadsoomayaan wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam leysa mina anaga naga mid ma ahan buu yidhi man lam yarxam sagiirana keenna yar qofkaan u naxariisanin wayacrif aan aqoonsanin sharafa kabiirina keenna weyn sharaftiisa aan garanin xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix xadiidkan waxaa laga qaadanaya qofka sagiirka yar in loo naxariisto iyo baabka waxa uu u baabaysto wayacrif sharafa kabiirina keenna weyn sharaftiisa qofka aan garanin annaga naga mid ma aha marka waa halis laysa minaa marka laleeyahayna macnayada lagama wada laysa minaa inuu nebigu leeyahay annagoo kale ma aha ma aha saas yacni tafsiir oo irjaa ku jira waa nacam waa tafsiiru lmurji'a waa nacam oo haddii ou maxaa yeele waxaa ka dhalanayso haddii uu dadka yaryar u naxariisto dadka waaweyn sharaftooda garto ma nebigoo lamid mid noqonaan la mid noqon maayo nacam marka qofku waa inuu leysa minaa leysa milanaa ma aha annagoo kale ma ahan lagama wadee leysa minaa annaga naga mid ma aha waa dariiqada islaamka ma aha yani sidaas wa fii riwaayati abi daawuud xaqa kabiirinaa wayacrif aan garanin xaqa kabiirina bay leedahay qofkeena weyn xaqiisa wacan maymuuna bni abi shabiibin raximahu llah ana caaishata radia allahu canha caaisha mara bihaa saa'ilun mid wax weydiisanayo baryayaa ayaa soo maray fa acdadhu kisratan bay siisay gabal gabal waxbay siisa nacam wa mara bihaa rajulun nin baa soo maray calayhi thiyaabun dharwata wa hay-atun iyo hay-ad hay-addiisu yani qaabkiisu uu fiican yahay fa aqcadathu way fariisisay fa akala waa cunay faqiila lahaa waxaa lagu yidhi fii daalika arrinkaagaabaa wax lagaga yidhi oo maxaad midkaana u fariisisay kanna aad yacni kisra gabal yar aada u siisay qaalad waxay tiri qaala rasuulullahi sal ly slam rasuulka waxauu yidhi anzilu nnaasa dadka dejiya manaasilahum darajaadkooda dejiya yani qofkaa nin heybad ka muuqato ah marka derajadiisa in la dejiyo rawaahu abu daawuuda walaakin qaala abu daawuud waxa uu yidhi maymuunu maymuun lam yudrik caaisha caaisha ma soo gaarin xadiidka inqidaac baa ku jiro imaamu muslimna xadiidkan muqadamadiisa markuu kusoo qaatay wuxuu usoo qaaday hab siiqatu tamriid ah oo waxa uu yidhi waxaa la wariyey eh, umirnaa an nanzila annaasa manaasilahum saas camaloo dhahan waxaa nala faray waxaa nala amray waqad dakarahu muslimu waa kana fii awali saxiixii ayuu kusoo qaatay tacliiqan isagoo mucalaq ah faqaala waxau yihi wadukira can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga sheegay qaalat amaranaa rasuulu ullahi sal ly slam an nunzila annaasa manaasilahum nabiga caaisha waxaa laga sheegay inay tiri amaranaa rasulla rasuulka waxuuna faray inaan dadka dejinno manaasishooda wadakarahu alxaakimu abu cabdillaahina waa sheegay fii kitaabihi macrifatu culuumi alxadiid bigeyri sanadin bou keena waqaala huwa xadiidun saxiixun buuna yiri nacam sheekh ilalbani isaga xadiidkan silsila axaadiidi daciifa kun sideed boqol sagaashan iyo afarta eh, nambarkaas ayuu xadiidkan duruqdiisa ku sheegay wuxuuna jasmiyey inuu daciif yahay nam xadiidkan isaga nam kitaabkan aljawaahir wadurar fi tarjamati sheekh alislam ibni xajarna duruq badan oo xadiidkan abaa ku taala isagana naam ayb marka wacan ibni abu cabdillaahi alxaakimna waa ninka de mustadraga iskaloo macruufka sheekha wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qadima cuyeynatu bni xusnin ayaa soo galay fanazla calaa bni akhiihi buu kusoo degey adeerkiis wiilkiisii buu kusoo degay wiilow adeer u ahaa alxuri bni qays buu kusoo degay wa kaana min annafari aladiina yudniihim cumaru wa kaana wuxuu ahaa xuru bnu qaysna min annafari buu ka mid aha dadka alladiina kuwaas oo yudniihim cumaru cumar uu dhoweyn jiray radia allaahu canhu wa kaana alquraa'u dadka qur-aanka yaqaanana waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar majliskiisa dadkeeday ahaayeen wa mushaawaratihi iyo dadka uu cumar la tashtay ahaayeen kuhuulan kaanuu garmadooye ahaadeena ow amase shubbaanan dhallinyaro ahaadeena fa qaala cuyeynatu cuyeyna wuxuu yidhi libni buu wuxuu ku yidhi wiilku adeerka u ahaa walaalkii ou dhalayba wuxuu ku dhahay yabna akhii adeer laka wejhun weji baad ku leedahay cinda hadal amiiri amiirkan cumar buu sheegaya weji baad ku leedahay fasta'din lii caleyhi igaga soo fasax qaad aan u galo fasta'dana lahu waa uu soo idin dalbay faadina lahu cumaru cumar waa u idmay radia allahu canhu falamaa dakala markuu galay cuyeyne ou cumar u galay qaala waxa uu yidhi hii ya bna alkhadaab ibnulkhadaabow yacni waa ku qoonsaday nacam fa wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa tucdiinaa nama siinaysid aljazla wax weyn nama siisid uu yidhi walaa taxkumu fiina bilcadli cadaaladna dhexdeenna uguma aad xukuntid faqadiba cumaru radia allaahu canhu cumar waa carooday xataa hama ilaa uu ku hamiye an yuqac bihi inuu ku dhaco oo garaaco nin dhanoo meel inta yimid yiri yani wax weynna nama siinaysid cadaaladna ma samaysid cumar ku dhahayo cumar faqaala lahu alxuru xuru bnu qays baa marka wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyihi alla nebigiisa wuxuu ku yidhi khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliina macruufka qaado yani cafiska qaado macruufka far jaahiliinta ka jeeso wa ina haadaa kanna min aljaahiliina uu ka mid yahay nacam odaygaana jaahiliintuu ka mid yahay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa jaawazahaa cumar cumar ma gudbin xiina talaaha calayhi markuu xuru bnu qays aayaddan ku dul akhriyey maba gudbin wax kale uma tallaabin wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan mid ku istaagid badan cinda kitaabillahi tacala ilahay kitaabkiisa agtiisa rawaahu lbukhaariyu xadiidkan oo kale waa soo marnay alkan marka maxalushaahidkiisa oo ka rabaana waxa ay tahay wa kaana alquraa'u asxaaba majlisi cumara wa mushaawaratihi kuhuulan kaanuu ow shubaanan dadka yacni quraa'da inay ahaayeen dadka cumar uu soo dhoweeyo ee uu hortii agtiisa keensado si uu ula tashto nacam ayb marka waxay mudan yihiin dadka diinta aqoonta u leho culummada waxay mudan yihiin dadka in lala tashtaa ay tahay sideedana shuurada marka laga hadlayo ama mashuurada shuurada yacni islaam ahaan ama eh, sharciga islaamka sida uu qabo qur-aanka hadda waa ka nebiga la layidhi washaawirhum fil amri haddana dadka lala tashanayo dad noocee ah waay waxa laga tashanaas waa noocma dadka lala tashto talada ahalka u ah waa dadka ahlucilmiga ah oo diintiina aqoon u leh adduunyadiina khibro u leh soo ma kasin qofkii adduunyada hadduu khibro u leeyahay muddo dheer uu kusoo noolaay eh, cilmi diinna uu leeyahay oo yacnii eh, xalkii ah, uu diinta ka soo qaadan karo qofkaas wax lala tashto istahelanaa laakiin haddii uu yahay qofka lala tashanayo iyo qof caqli u saaxiiba dabcan inuu yahay eh, haddii marka cumar marka walidaalika waxaa u badnaa dadka uu la tashanayo markuu arrin ay cuslayso odayaashii muhaajiriinta muhaajiriinta raggooda waa weynaa gaar ahaan ahaanba wax u weydii jiray sooma garanin dadka dhallinyaradana ma ka tegi jirin oo cilmiga u saaxiibka iyo caqliga sida cabdullahi bnu cabaas oo kale radia allahu canhuma iyo xuru bnu qays iyo ragaan iyo kale hmm. qof marka haddaanu tajruba lahayn khibro owna lahaynna wax weyn ma yani tajrubada wax weyn bay qeyb weynay ka gelaysaa talada wanaagsan nacam hadduunan cilmi diina uusan lahaynna iyadana muxuu dadka u sheegaa nacam marka qofku inuu dadka ula tashtaa oo ka dhigto haddii xataa ay noqoto inaad howl iyo shaqo iyo inaad howl inaad hadday noqoto inay wax kugu soo cusboonaadaan xataa inaad dadka ahlu cilmigaa la tashato waxaasba ay usoo cusboonaadeen seen ka yeelaaniyo tala isii in la yirahda nacam oo dad ahlu cilmi oo caqli u saaxiiba wax tajrubeeyey inaad wax weydiisid nacam laakiin qof aan wax tajrubeynin cilmina aan lahayn haddaa wax weydiisid bohol unbuu kaa ridayaa nacam wacan abi saciidin samurata bni jundubin radia allaahu canhu qaal laqad kuntu waxaan ahaa buu yidhi calaa cahdi rasuulillahi sal ly slam xilligii rasuulka hulaaman baan ahaa wiil dhallinyaro ah fa kuntu axfadu canhu waxbaan ka xifdin jiray xaggiisa famaa yamnacunii iima diidaynin min alqowli hadal aan ku hadlo kaas ilaa ana haahunaa meeshaan rijaalan rag baa jooga hum iyaguba ilaa ana haahunaa meeshaan rijaalan inay yihiin rag unbaa iga celinaysa hum iyaguba asannu minii aniga iga da'weyn muttafaqun calayhi samura wuxuu leeyahay nebigan inta u taga baan wax kasoo xifdin jiray oo wax kasoo bara jiray wixii aan kasoo bartay inaan sheego waxaa ii diidi jiray rag iga waaweyn baa joogay waa iska aamusi jira marka ragga waaweyn marka in la ixtiraamo oo la yacni aan lagu fududaanin oo lagu hor ordin marka macnaheedu marka mwaxaa ma waxay tahay inuu dii in in uu qari jiray waxyaabihii nebiga uu kasoo maqlay macnaheedu saas ma aha waxaa laga yaabaa wixii nebiga uu kasoo maqlay qof weyn inuu oo sheegayo inuu arko asagana inuu ku celiyo sheego wax hadda macnaha yacni jaa waa la gutay maogtaha sunnadii nacam marka qofka weyn inuu u daayo wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama waxaa laga wariyay anas nabiga sal ly slam inuu yidhi maa akrama shaabun nin dhallinyara ma maamuuso sheykhan oday lisinihi da'diisa kuma maamuuso ilaa qayada allaahu ilaa alla wuxuu u diyaariyaa oo u yeelaa lahu isaga man ayuu u diyaariyaa yukrimuhu karaameeyo cinda sinihi da'diisa agteeda ku karaameeyo asna markuu waa dad karaameeyo ilaahay u sameynaa nacam ayb ninka isagoo dhallinyaraha dadka waaweyn maamuuso isagana markuu weynaado waa la maamuusaa nacam rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun gariibun buu yidhi tirmidi ayb oo xadiidkan daciif weeyaan eh, nam ee sanadkiisa laba nin oo daciifa ku jirta silsilatu alaxaadiis adaciifa sida sheekh ilalbani uu ku tilmaamay saddex boqol iyo afar xadiidka raqamkiisa uu yahay silsilada yani daciifada dhexdeeda ayb marka ahlucilmigii fadligoodii ayuu baabkan uga soo hadlay ahlucilmiga marka dadku naas darafani waa wasad weeyaan masaladaas in la sheegay iyadana waa munaasab culummada dadka waxay ku yihiin laba daraf iyo wasad awalan culummada waxa lagu maamuusayo waa diinta ay xambaarsan yihiin ayb tan kale iyadana waxaa weeyaan dadku culummada marka ay gefaan laba daraf iyo waxaa weeyaan dadka dhexdhexaad ninka caalimka ee maamuus lagu leeyahay ixtiraam weyney lagu leeyahay waa gefi karaa macsuum ma aha isaga nacam markay culummadu gefaan dadku laba dhinacay kale ay kala aadaan iyo dhinac dhexdhexaada oo qola iyagu waxaa weeyaan gefka ay culummadaas ninkaa ou gefo ama simbirixada ou simbirixo zallada ku dhacdo isaga simbirixadii ku dhacday ayuu wuxuu ka dhiganaa marka wax uu culummadii ku baabi'iyo ee uu markaas u yiraahdo waa faraqiisay ka dhacayaan culummadii dadkii uga digayaa isagii baa ka dheeraanayo waa nacayaa ninkii culimmada ahay marka shaydaankuna wuxuu ka jecelaya taas ma laha sababtoo ah ninkan culimmada wixii laga faa'iideysa lahaa iyo dacwadii iyo khayrkii faraha badnaa waxaa lagu weynayaa zalladan darteed nacam sooma kasin ninkan marka caalimkaa zallo uu ku dhaco waxaa dhacaysa marka dad badan inay intay ka daba qaataan ay ninkii caalimka ah ummaddii ku diraanay ka hor keenaan marka caalam dhan ayaa ninkan caalimka marka diinkiisa aan ka faa'iideysanaynin dacwadii marka hoos bay u dhacaysaa arrinta ayada ugu dhacaysa somakas dhinaca kale daraf kale waxaa weeyaan ninka caalimkaa sida macsuum oo kale ula dhaqmaanba nacam ee eh, haddii la yidhaha ninkan caalimka masaladan waa ku gafay iyadoo aan la dhacninaynin waa dacnisay kuleeyihiin nacam bal bimujarad adaad tiraa masaladan qowlkan raajix ma ahan waa laga raajixsan yahay sheekhaas qowlkiisa waa caysayay ku dhahayaan kuwaas iyaguna marka caydi iyo ma kala yaqaanaanba iyo yacnii iyo iyo iyo khadi iyo qofka oo laga fogaado ma yaqaanaan khadi iyo qofka yacnii iyo iyo ma kala gara karaan iyo eh, iyo caydaynan kala aqoonin soo ma kasin oo haddaad tiraahda sheekhan masaladan waa laga raajixsanya waa ku gafay waxay ku oo adigsay ku ogaatay kuleyin maka cilmi badan tahay maya adigsay ku ogaatay ku dhaha nacam oo waxa adiga aa aragta sheekhan ma arki waayey uu kuleeyahy nacam waa muqalidiinta kuwa muqalidiin marka waxaa jirta hore oo aad looga sheekeeyo kutubtana lagu naqdiyo oo taqliid ha layska ilaaliyo iyo waad maqlaysaa nacam inkastoo taqliidku tafsiil ou laftirkiisa uu leeyahay Eh, qofka yani caamiga mararka qaar inuu wax taqliidsadaaba qasab ku noqonaysa nacam sooma kasin laakiin inuu asagii mufti noqdo maaha oo taqliidka ummadda u iftooda ma aha soo awalba tacbaan ahay laakiin taan uga jeedaa waxay tahay taqliidka suuradiisii hore waa waxaad moodaa in aada iyo aad looga hadlay oo la yidhi eh, a'imada la taqliidsanaya iyo aad in wax looga qoray taqliid laakiin waxaa jira cusub oo yacni saaxadana aada iyo aad ugu jiro taqliidkaas marka saaxada aadka iyo aadka ugu jiro waxaa weeyaan qofkii sheekh mucaasira oo waktigan noolaa haddaad tiraa masaladan waa looga raajaxsanya waa ku gafay wuxuu ku leeyahy ninkaas culammada ma ogolo ku dhaha nacam weliba markaas wuxuu kasii dhalinaya kule ahlu sunnada ahlu sunnada waxaa lagu yaqaanaa culummado ixtiraamaan culamaa u ahlu sunna ay weyneeyaan ahlu bidcadana waxaa lagu yaqaanaa calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lathar ahlu bidacna waxaa lagu yaqaanaa dadka ahlu xadiidka inay caayaanay ku dhacaan caayow ka dhigaa marka maogtahay isaga nacam waxba alle muhimadou leeyahay maogtahay qofkaa isaga nacam markaasoo dhow wuxuu leeyahay dadkan culummadaba waaba necab yihiin culummadayba kasoo horjeedaan dadkii uga digaa marka soo ma garan shaydaana u shaqaynayo laakiin isaga wuxuu isku haystaa jirxi iyo tacdiil inuu ka shaqaynayo sida uu leeyahay eh, arrintaas khatarteedana waxaa caddeeyey ibnulqayim kitaabkan lfawaa'idka eh, meesha oo uga hadlaayo eh, tafsiru suurat tafsiir lmucawidateynka meesha uga hadlayo tafsiir almucawidatayn ayuu ku caddeeyey marka eh, kaa isaga marka waxaa weeyaan in dhinac loo dhaafo ma rabo dhowr shiiqou yaqaanaa dhowrkaas shiikh xagga xagga in loo dhaafo ma jecla nacam oo muxuu ku haystaa shaafici iyo waayahay ninka taqliidsanaya maxaa laga rabaa marka nacam shaafici iyo nin culammadii maanta joogto haddii taqliid ay noqoto shaafici baaba ku owleysanba soo maaha nacam oo selafkii waqtigoodii noolahay marka inuu shaafici taqliidkiisana la diido sheekh hadda noolna dadka lagu dirqiyo oo la yidhaahdo yacnii oo xataa qaarkood ay la gaartay walaa khaas ha la siiy nacam sheikh hebel oo meeshaas joogo waa in jacayl gaara asaga ah la jeclaado xisbinimo soomaa waxaasoo kanacam ayb waa taxasub in culummada aad kala qaybqaybiso tiraa hebel walaa gaara ah sii oo aa ah bismihi weliba magaciisa aada ku keento ayb soma kasin waxyaabahaas oo kale marka waa looma baahno looma baahna nacam taqliid oo casri ah kaasoo kale nacam taqliidka casrigaana waxaa weeyaan waa ka xun yahay midkii horeba nacam soo ma bacdi naas ayaguna hal kitaabo akhrisana mathalan sifat salaati nebi oo kale sala allahu alay wasalam sheekh alalbani kitaabkiisa kitaabkaa uu akhristo ee uu barto wuxuu u haystaa marka waxaan kitaabkaas ku oolin oo salaada ku saabsan ninka hadlaaya marka uu arko oo kutubtii xadiidka u celinaya oo mas'ale mathalan sheekhii oo uga tegay isaga inuu u haysto inay daciif tahay ee culamo kalena ay u haysatay masalada xadiidka inuu yani masalada xadiidkeeda inuu saxiix yahay bina'an calaa daalika marka habkii sheekha oo kitaabka sifatka ugu sheegay qofkii khilaafo <coughs> diin cusuba u arkaaba nacam oo waxaan annagaba maqli jirina uu leeyahay nacam maxaa yeele yeeley kuwii horena waxaan arki jirnay uh, wadaadadii hore safiinu salaadkay dadka u dhigi jireen nacam soo ma kasin safiinu salaadka xadramiga uu leeyahay nacam isaga laftirkiisa wax badanoo saxaa ku yaala nacam wixii aan safiino ku oolin ninkii isagoo sameynaya ay arkaan diin cusub waayay dhihi jireen kuwaas ee kanna wixii aan sifad salaad ku oolin diin cusubo u arkaa waxaan maba maqli jirin uu ku leeyahay isaga masaax axaadiista ah, xifdiyeen <coughs> waxyaabahaasoo dhan marka dadka eh, dadka ducaadda ama diinka baranaya waa uga digeynaa nacam ilaahay nacam marka inay alla uga cabsadaan oo dadka ahlucilmiga ay wax ka qaataan ka faa'iidaystaan ixtiraamaan hadday gafaanna gafkooda oo u caddaadana aynan gefka ku raacin una cudur daaraan ninka ahlucilmiga loo cudur daaro waxyaabaha loogu cudur daarayana sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu ku sheegay kitaabkiisa rafcu lmalaam can il alaclaam ayuu ku sheegay kitaab dhan buu masaladaaba ka qoray darafka marka dhexdhexaadkana kuwaas waa laba darafaan sheegnay iyo mid dhexdhexaada dhexdhexaadka qaladkana waa iska ilaaliyaa culummadana waxaa weeyaan marka cudurdaarkoodu siiyaa oo ninkii lagu yaqaanay sunno iyo cilmi iyo khayr fara badan lagu yaqaanay zalla markay ka dhacdo zalladiisaas ugama cararo ugama tago waa marka ay soo gaartana waa bayaaninaya nacam inaan la bayaaninin ma aha yani zalladii marka uu qofkan meesha masalada uu ku dhacay masaladan sidan baa saxiixa saana raajixa qowlkaas waa laga raajixsanya waa bayaaninaya haddana jacaylkii oo culummada u qabay weli waa taagan yahay soma kasin waxaa iyadana tafsiir u baahan calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fii ahli lathar maxaa laga wadaa ahlubidaca calaamadooda waa dadka ahlu atharka oo ahlu xadiidka oo lagu dhaco wax laga sheego la caayo waxaa laga wadaa yacni kownuhum ahlu athar inay yihiin darteed in loo caayo nacam ahlubidaca kaas lagu yaqaanaa nacam ninkan ninka sheekho ahlu xadiidka u necab yahay wuxuu u necab yahay waa maxay xadiidka nebiga dartiisa u necban yahay ninkan axaadiidtiibuu faafiyaa sunnadiibuu dadka u bayaaniyaa darteeda u necban yahay waana midda ahlu bidaca ay sameeyaan waa shiicadu abu hureyre waa necabtaa nacam maxay ku naceen abu hureyre waxmuu ka bi'iyeyna waxba kama bi'inin waxay ku naceen keliya sunnada uu bayaaninayo axaadiid abu hureyre werinaya ayaga lagu radinaya ma ogola marka nacam halkaasay kala culoobeen soo ma garanin wahaakada axmed bin xambal waa necab yihiin dadka yani jahmiyada iyo shaacirada iyo maxay ku naceen wax kale kuma nicine waxna kama bi'inine sunnada uu bayaaninaya ay u nacayaan wahaakada sheikhulislaam ibnu teymiya shekhulislam maxamed ibn cabdilwahaab yani xaqa uu sheegayay ku naceen kuwaasoo kale marka calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fi ahli lathar laakiin nin ahlu xadiida iyo nin kale markay isqabsadaan ay isku qabsadaan yani waxyaabo dana ayaga markaas ka dhexeeyo ama umuur nafsi ah umuur nafsadooda yani waxyaaba nafsadooda ka dhexaysa markay isku qabsadaan ma lagu soo dareeri kara baabkan macnahaasuna ibnu xajar oo qurdubi oo kasoo raray kitaabkiisa fatxulbaariga marka uu tilmaamaya aayatul iimaani xubul ansaar markuu ka hadlayo iimaanka calaamadiisa waa ansaar oo la jeclaado wa aayatu nifaaqi bugdu l ansaar wuxuu leeyahay ninka ansaarnimada u noco waay nacam wa ilaa dadki iyaga saxaabadii kale ee ay isku waktiga ahaayeenay isku yacnii inta adduunyo ama wax lamida ama yacnii iyagoo uun mar uun isku xanaaqeen oo kale yacni ninkii ku xanaaqo kastaa waa munaafiq la dhihi maayo nacam sowma kasin dadku waxyaaba badan iskugu xanaaqi karaan laakiin yani ninka yacni u nacay culummada ahlu xadiidka u nacaayo kownuhum ay xadiidka faafiyaan oo xadiidka nacayb waa qeybda ninkaas waxa uu ahlu bidac u noqonayo xadiidka u necab yahay nacam soo ma marka masalada iyadana sidaas in loo fahmo oo yani ibnu xajar sidaa uu sheegayo fatxulbaariga sidaa marka in loo garta nacam ayb baabkaana shuqul kuma laha markay laba culamaa oo lxadiid mas'ale intay isku khilaafaan qofka ou bacduhum ou yani yira iyagaa sawaabka ku taagan kuwa kalena uu yiraahda maye waa waa masaladan waa ku gafeen haddii uu yiraahda maaha calaamatu ahlilbidac in loo keeno alwaqicatu fi ahli lathar nacam dad baan ayagu baababkan ay u jeedin iyo tafaasiishan iyo kutubta akhriskooda keliya un culummadana aan waxay ka fahamsan yihiin culummadana aan jirin oo aan ahayn un inay culummada taleefano u diraan keliya baabu ziyaarati ahli اlkhayri wamujaalasatihim wasuxbatihim wamaxabatihim wadalabi ziyaaratihim wadducaai minhum wa almawaadic alfaadila baabu ziyaarati ahli lkhayri ahlu khayrka booqashadooda la booqdo fadliga kusoo aroora caddayntiisa wa mujaalasatihim la fariisigooda wa suxbatihim la saaxiibidooda wa maxabatihim jacaylkooda wa dalabi ziyaaratihim ziyaaradooda la dalbo ayb waadducaa'i minhum laga ducaysto oo yani wa dalabi ziyaaratihim waxaa weye nasoo booqda in la yiraahdo wاducaa'i minhum in laga duceysto noo duceeya in la yidhaha wasiyaarati almawaadic alfaadilati meelaha fadliga leh oo la booqdo baabkan marka dhowr tarjamada dhowr waxyaabood buu ku sheego ziyaaratu ahli ahlilkhayr in yacnii dadka ahlulkhayrka in la booqdo lala fariisto lala saaxiibo la jeclaado nasoo booqdo la yiraahdo laga duceysto iyo waxau tilmaamay wasiyaarati almawaadic alfaadila meeshaa marka dambe meelaha fadliga badan hadday saddex yihiin masjid ulaqsaa masjid unabowi masjid ulxaraamka waa loo safri karaa ayaga oo waa loo qasdi karaa meel fadli badan waaye darteed waa loogu safri karaa soo makas hadday tahay laakiin haddii ay tahay saddexdaas meel wax aan ahayn ma loo tegi karaa meeshaasaa baraka ku jirta oo fadli ku jiraa darteed ma loogu safri karaana maya laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid iyo xadiidkii laa tashuddu rixaala gaadiid ha adkaysanina ilaa saddex masjid inaad u safraysaan ma ahani somakasi saddexdaa masjid marka xadiidka waxaa marka ku cad cumuumaa ku jiro mustathnaa minhu maadaama la gooyo oo la xadfay cumuumaa laga faa'iideysanaa meel la tegi karo oo loo tegi karo u fiirso macnaha cumuumka oo ugu jira waa maxayna meel waa fadli badan tahay darteed loogu safri karoon saddexdan meel ahayn ma jirto hadhow marka lagulama imaan karo in la yidhaahdo tijaaradaba waa loo safraa ganacsiga iyo cilmiga dalabkiisa iyo hadda waxaa leedahay taasoo kale ninka tijaarada u safraa iyo ninka cilmiga dalabkiisa u safraa meeshaanaa fadli badan oo barako badan isaga uma socdo cilmi waayo waxuu u socdo cilmiga meel allaale meeshuu ka helowna aadaa nacam ee meel calan ugu dhacay ma jirta nacam kan laakiin meela calan u suran yahay nacam soo ma saasay ku kala duwan yihiin waa waxu qof gara kara saddexdaa meel marka in loo tago booqashadooda waa taas eh, haddii laakiin qofka uu meeshu ulajeedo kale u tegey meelo markaas eh, yacni uu arko eh, marka mathalan qubuurtii oo kale booqashadoodii oo kale maqaabir alculamaa oo kale culamada maqaabirtoodii oo kale dadka ahlu fadliga qubuurahoodii oo kale iyo hadduu intuu magaalo tago ulajeedo kale oo u tegey magaaladaas markuu tago culamadoo ziyaaro karaa qubuurtooda nacam soo ma kasin oo safarka uu marka hore u baxayba sidaa ma ahayni moogtaala qaala allahu tabaaraka qaala allahu tacaala alla waxau yihi wadkur xus id waqti qaala muusa muuse uu yidhi lifataahu uu ku yidhi ghulaamkiisii wiilkiisii laa abraxu ka zuuli maayo aniga inaan soconayo yacni xataa abluqa ilaa aan ka gaaro majmaca albaxrayni majmacualbaxrayn ilaa aan ka gaaro aw amase amdiya inaan yani ow amdiya xuquban ama yacni waan tegayaayo waa soconayaa xuquban zaman muddo zaman dheer ilaa qowlihi laga gaaro qaala lahu muusaa muuse wuxuu ku yidhi hal atabicuka maku raacaa calaa an tucallimanii inaad ibarto mimaa kii inaad wax iga barto cullimta adiga lagu baray rushdan yacni hanuun ahaan wa qaala marka muusa waxuu dalbaday inuu la saaxiibo khadir si uu cilmi uga barto dadka ahlu fadliga in lala saaxiibo mara wa qaala tacaala wasbir nafsaka naftaada xabis maca aladiina kuwii ku xabis macooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaayo bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi licumara uu ku yidhi radia allahu canhumaa bacda wafaati rasuulillahi sal ly slm rasuulka markii la oofsaday u dhintay in indaliq binaana keen ilaa ummi ayman ummu ayman nakeen radia allahu canha nazuuruhaa waan booqanaynaa kamaa kaana rasuulullahi sala allahu aleyh wali wsalam yazuuruha sida uu nebiga u booqan jiray oo kale falama intahayaa markay gaareen ilayha iyada ay gaareen bakad way oyse faqaalaa lahaa waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinayo amaa taclamiina miyaadan ogeyn annamaa cind allahi alla agtiisa waxa ahaaday khayrun ina uu khayr badan yahay lirasuulillahi rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama marka umu ayman bay u tageen umu aymanna barakata alxabashiya la dhihi jiro dadkii waxay ka mid ahayd haweenkii nebiga soo xanaaneeyey ayay ka mid ahayd marka nebigu waa booqan jire waa wey waa ixtiraami jire iyagiina marka waxay leeyihiin nebiga sidau u booqan jiro kalena keenoo aan usoo booqanna cumarow saasuu abuubakar ku yiri cumar ayb markay u yimaadeen bay iyadoo way oyse marka markaase waxay ku dhaheen miyaadan ogeyn alla agtiisa waxa ahaaday inuu nebiga u kheyr badan yahay nebiga waa la oofsaday ilaahay agtiisa waxa u yaallaan u fiican oo adduunkan ugaga fiican fa qaalad waxa tiri umu ayman innii anigu laa abkii oyin maayo annii biannii anigu laa aclamu inaanan ogeyn ana maa cinda allaahi tacaala khayrun lirasuuliillaahi aniga uma ooyinayay tiri inaanan ogeyn alla agtiisa waxa ahaaday inuu nebiga u khayr badanya u fiican yahay walaakin abkii waan oynayaa ana alwaxya waxyiga qad inqadaca min asamaa'i waxyigii inuu samada ka go-ay baan ku oynayaa arrintaa darteeday tiri somakasin laakin abkii waan oynayaa walaakin abkii waan oynayaa waxaan u oynayaa ana alwaxya waxyigu qad inqadaca wou go-ay min asamaai samado ka go-ay arrintaasaan u oynayaa nacam oo waxyii dambe ma soo degayo mar hadduu nebigu dhintay waxii la-aantaas ayaan ka oynaya oon soo degaynin yacni waxyi cusub ma imaanayo ayb waxyiguna dabcan mar allaale markau soo dego cusub yahayba ummadda yacni dee faraj hadday dhib ku jiraan oo kale faraj bu u ahaa inkastoo waxyiga de wixii farajka ahaa oo dhan hadda ay yaallaanba nacam oo qur-aankii waxyiga oo halkaa ku dhammaystirmay qur-aankii iyo sunnadii ayb marka waxay tihi fahayajathumaa waxay ku kicisay calalbukaa'i ooyin bay ku kicisay fajacalaa waxay gudagaleen yabkiyaani inay ooynayaan macahaa iyada ay la ooynayaan abuubakar iyo cumar bay ilin iyo ooyin ku kicisayba haweentaas markaas waxay bilaabeen ayaguna inay arrintaa intay ku khushuucaan ay ooynayaanba rawaahu muslim marka dadka ahlu khayrka in la booqdo waa ka abuubakar iyo cumar baa booqanayaan waxaa kaloo laga qaadanaa faa'iidada ay leedahay nacam faa'iidada ay leedahay qalbigoodii bay ta'hiir ku reebtay saameynay qalbigoodii ku yeelatay ayb sooma kasin waayahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalama ana rajula nin zaara akhan lahu wuxuu booqday walaal isaga ou lahaa fii qaryatin ukhraa magaalo fii qaryatin tuulo ama magaalo deganaa ukhraa kale dhexdeeda ahaaday fa arsada allahu tacaala alla wuxuu u diyaariyey calaa madrajatihi waddada uu qaadayay malakan malag buu ugu diyaariyey falamaa ataa caleyhi markuu ku yimid malagaa korkiisa qaala waxau yidhi ayna turiidu xaggeed doonaysaa qaala waxa uu yidhi uriidu waxaan doonayaa akhan lii walaal ii sugnaaday aniga ayaan rabaa fii haadihi alqaryati qaryadan jooga qaala waxau yidhi hal calayhi min nicmatin tarubuhaa calayhi hal laka ma leedahay min nicmatin nicmo hal laka miyay kuu sugnaatay calayhi ninkan korkiisa min nicmatin nicmo tarubuhaa calayhi aad korkiisa ku ilaalinayso qaala laa buu yidhi maya hayra anii laakiinse ilaa anii axbabtuhu waan jeclaaday filaahi ilaahay dartii baan u jeclaaday tacaala sareeyey qaala waxa uu yidhi fa inii rasuulullahi anugu waxaan ahay ergey alla soo diro yiri ileyka adiga uu kuu soo diray biana allaha alle wuxuu alle ila soo diray biana allaha alle qad axabaka inuu ku jeclaaday kamaa axbabtahu saad isaga u jeclaatay fiihi alle darti a ugu jeclaatay rawaahu muslim xadiidkan marka isaga waxaa weeyaan eh, waxaa laga qaadanayaa in la booqdo dadka yacni walaalaha muslimiinta ee dadka ahlu khayrka weliba in la booqdo ayaa laga qaadanayaa xadiidkan waxaa kaloo laga faa'iidey waxaa iyada dad baa si qaldan xadiidkan u deliishada oo waxay leeyihiin ninkaani waa safray magaalow ka safray magaalo kale u safray nin walaalkiis inuu soo booqdo u safray nacam sooma kasin ziyaaro ayuu u safray ziyaaratu akhiihi u safray maxaa diidaya inaad u safarto ziyaaro qabri inaad u safarto nacam sheekhaagii qabrigiisoo kale inaad u safarto ama sheekh kale qabrigiis ama saaxiibkaa qabrigiis inaad magaalo kale ugu safarto maxaad diidaya kuleyn axaadiidtaad diidaysa nacam sooma kasin waa xadiidkii laa tashuddu rixaal kan iyo kaasna waa kala duwan yihiino de xayiga iyo meyidka laysagama qiyaas qaato qof nool ee qof dhintay soo ma garani ee qofka noolna habkii nebiga wax u ziyaaran jirana waxay ahayd qubuuraha markaa uu joogo booqan jiray rasuulka caleyh isalaatu wasalaam lama haayo rasuulka inta gaadiid u adkaystay rartay yidhi waxaan u socdaa aniga meel heblaayo si aan qabri usoo booqda lagama haayo rasuulka caleyh salaatu wasalaam midda kale ninka nool waxa loo soo booqana waxay tahay midda kale shaksiga nool midda kale shaksiga nool waa ka duwan yahay shaksigan kale cilmi baa loo aadi karaa shaksiga nool yacni waxaa weeyaan waxaa loo aadi karaa in cilmi laga soo barto waxaa loo aadi karaa shaksiga nool in laga soo duceysto soo ma garan waxaa loo aadi karaa shaksiga nool in tale lasoo weydiiyo tale lasoo weydiiyo ulajeedaduna ulajeedaduna ma ahan yacni in Eh, eh, qofka dhintay intaa lagama heli karo nacam tala lama soo weydii karo eh, yacni shaqo looma dirsan karo shaqo looguma tegi karo cilmi in laga soo barto qof dhintay looguma aadayo waxyaabahaas dhan marka way ku kala duwan yihiin nacam qofkii marka isku mid aho waa khaldan yahay nacam tan kale ninkan qaryadan baraka ku jirta ma aaminsanayn ee ninkaa unbaa deganaaya saaxiibkiisa walaalkiisa nacam kasin hadduu meel kale deganaa lahay u guurana meesha kale ayuu u aadi lahay ee qaryada uma caleema saarna laakiin marka aad nin intaad meel ku duugto oo aad leedahay sanadkiiba mar baa qabrigiisa la aadaa hadda ninka ciidaasa adiga ku caleema saaran waa kala duwantihin marka adiga ninkaa sooma kasin yuqaalu arsadahu likadaa ay idaa wakalahu hadduu u wakiisha bixifdihi ilaalinteeda farsad allahu wuxuu u darbay oo u diyaariyey wاlmadrajatu bifatxi lmiimi waraa'i miimka iradoo la kordhiga weyn aariiqu waa dariiqa wamacnaa tarubuhaana ay taquumu bihaa aada u istaagayso wa tascaa aad u saciynaysa fii salaaxihaa nicmada yani hagaajinteeda wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam man caada mariidan man caada qofkii soo booqda mariidan mid jiran oo amase zaara booqda aqan walaal lahu isaga u leh filaahi ilaahi dartii naadaahu munaadin baa u dhawaaqaya mid dhawaaqaa u dhawaaqaya bian dibta waad wanaagsanaatay wadaaba mamshaaka socodkaaguna waa fiicnaaday watabawa'ta waad diyaar garaysatay min aljannati jannada xaggeeda manzilan meel la dego ayaad jannadiina ka diyaarsatay guri ayaa jannadii ka diyaarsatay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun wa fii bacdi nusakhi hariibun baa ku taal nuskhada qaarkood nacam ayb xadiidkan shawaahid buu leeyahay shawaahiddaasuna xasan ku yahay wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalama qaala waxau yidhi inamaa mathalu ljaliisi saalixi ninka wanaagsan ka la fariistaa tusaalihiisu waxa uu yahay iyo wajaliisi suu'i midka saaxiibka xun ka xaamilil miski miskiga midka sida oo kale mid yacni barafuunka midka xambaarsan wa lkiiri iyo wa naafikhilkiiri iyo midka yacni buufanaha afuufayo alxanlaha ah nacam naafikhilkiiri waa alxanlaha kiirkuna marka waxaa weeyaan waxyaaba inta yacni baashaan dadkan eh, birta tumo oo tumaalka oo isticmaalaya oo intuu sidaa marka iskugu eh, gacmihiisa iskugu keeno u buufiyo wuu buufinaya marka holac badanaa ka baxaya naam sooma makasin marka waa suujinada qofka eh, wax ku isticmaalo birta ku dhalaaliya iyo kuwaas waa naam wanaafiq ilkiiri eh, kaxaamil ilmiski iyo wanaafiq ilkiiri iskii nin barafuun gada iyo nin marka alxalla ah oo yacni buufanahaas uu isticmaalo birta ku dhalaaliyo faxaamilu lmiski midka miskiga sida imaa an yuxdiyaka inuu ku siiyo wa imaa an tabtaaca minhu inaad ka iibsato xaggiisa wa imaa an tajida iyo inaad ka hesho minhu xaggiisa riixan caraf dayibatan wanaagsan wanaafiqu lkiirina imaa an yuxriqa imaa an yaxriqa inuu gubo nacam imaa an yuxriqa inuu gubo hiyaabaka dharkaaga wa imaa an tajida minhu inaad ka hesho riixan ur muntinatan uraysa yan qurmoon inaad ka hesho wax qurun ah muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray yuxdiyaka ay yucdiyaka oo ku siiyo xadiidka marka waxaa laga qaada saaxiibka n saaxiibka wanaagsan saaxiibka xun marka waa ninkaas dharka kaa gubaayo kalaba ee saaxiibka wanaagsan waa ninkaas aada udgoonka iyo wanaagga ka helaysa saaxiibaduna marka de waxaa weeyaan dadka mukhaaladaduna waxay ka mid tahay sida ibnulqayim tafsiiru lmucawidateynka uu ku sheego meelaha shaydaanka uu qofka kasoo galo mukhaaladadu cuntada cabidda hurdada iyo mukhaaladada afartaasu sheegay mukhaaladada yacni dadka lagu dhex daran yahay ee la dhex joogo qofka uu ku dhex nool yahay waa inuu marka uu iska ilaaliya mukhaaladadooda oo waxaa kamida dadka lala dadka yacni lala joogayo waxaa kamida qofka uu la noolaanayo ama ula dhaqmo mid yacni mukhaaladadiisu ka summi ay tahay sun oo kale ay tahay sun sunta waa dishaa qofka soo maha mid waxaa jira marka haddaad asaga la socoto saaxiibtinimadiisu ay sun oo kale tahay waa ku dilaa kaas marka wuxuu ku sheegay ahlu bidcada qofka ahlu bidcada oo bidcadiisa dadka ugu yeero oo daaciga ku ah oo kaasoo kale marka oo ahlu shubhada ah ahlu shubhada ah waxaa weya dariiqii sunnadu kaa weecinaya nacam hadaad dariiqii sunnada ka leexatana falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun ow yusiibahum cadaabun aliim qaar kalena wuxuu leeyahy mukhaaladadooda waxaa weeyaan waa waa goos xanuunoo kale wa goosku xanuunayo oo kale wa in allaale inta uu kula joogo xanuunaa ku haayo markuu kaa tagana waa caafimaade soo ma garanin oo goos markuu ku xanuunayo haddaa iska siibtid waa ka roonaane soo ma garanin kaas marka isaguna waxaa weeyaan waa midka thaqiilka thaqiilka midka thaqiilka la yirahdo maalaayacniga un ku dhex jiro oo aanna kaa tegaynin waxna aan faa'iideysanaynin waxna aan faa'iidey karin isuna haysta inuu majlisku asagu u yahayba maasha allah u yahay nacam kaasoo kale marka thaqiilka culummada aaday u necbaa jireen nacam kuwana wuxuu yidhi mukhaaladadooda waa ka dawaa daawadoo kale waa nacam daawada markaa jirinta unbaa cunaysa ad u baahan tahay somakas culimada iyo kale iyo dadka qaraabada iyo kale iyo iyo ku sheegaa taasoo kale nacam waxaan ujeedaa eh, qaraabaduu ku sheegaa midna mukhaaladadiisa maba laga maarmaayaba nacam dadka ahlu cilmiga iyo kale qofka marka la jirkiisa iyo cidda uu la jiro uu la noolyahay saameyn weynay ku yeelataa marka inuu iska eego waayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal tunka tunkaxulmar'atu haweeneyda waa la nikaaxsadaa waa la guursadaa oo dadku haweentay guursadaan liarbacin bay u guursadaan afar limaalihaa maal ay leedahay darteed walixasabihaa nasabkeeda iyo cidda ay ka dhalatay walijamaalihaa quruxdeeda iyo walidiinihaa bay u guursadaan fadfar ku guuleyso ku liibaan bidaati diini diinta ta u saaxiibka ah taribat idaaka labadaada gacmood ha caroobaane gacantaada dhulka dhacday habaar hadda lagama wado waa un yacnii wax carabta carabkooda ou bartay taribad yadaaka gacmahaagu dhulka ha dhacaane aduu diinta ku dadaal marka haweenta qofka uu qabo waa saaxiib yacnii joogto ula nool waa marka inuu iska feeriyo qofka uu marka haween ka dhiganayo diin marka inuu ku eego waa wa macnaahu ana annaasa yaqsiduuna macnaha xadiidka waxaa weeyaan dadku ay u qasdaan fi lcaadati sida caadada min almar'ati haweeneyda haadihi alkhisaala alarbaca afartan waxyaabood bay ula qasdaan faxris anta adigu ku dadaal calaa daati diini diinta ta u saaxiibka ah wadfar bihaa ku guulayso ku liibaan waxris calaa suxbatihaa suxbadeedana ku dadaal nam suxbadeedana markaa ku dadaal wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam lijibriil nabiga caleyhi salaatu wasalaam jibriil wuxuu ku yidhi maa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tazuuranaa inaad na soo booqato akhara mimaa tazuurunaa intaad na soo booqan jirta in ka badan yani ziyaaradaadii in ka badan intaad awalna soo booqan jirta inaad na soo booqato maxaa kuu diidaya fa nasalad waxaa soo degtay wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfanaa wamaa bayna daalika wamaa natanazalu ma soo degna annaga ilaa biamri rabbika unbaanu kusoo degnaa rabbigaa amarkiisa lahu maa beyna aydina wamaa khalfanaa nacam hor iyo gadaalba allah iska ayay sugnaadeen horteenna iyo gadaasheennaba wamaa beyna daalika iyo dhexdoodaba nacam marka wuxuu leeyahay ah, amar allaan anoo kusoo degna xadiidkan marka wuxuu keensaday baabkan wa dalabi ziyaaratihim dadka ahlu khayrka in laga dal maxaa noo soo booqo weyse noo imaaw in la yiraahdo nacam soo ma taasu u keensaday oo nebigiibaa jibriil wuxuu dhahayaa maxaa noo soo booqan weyse oo booqashadiisuu rabaa uu jecliha ayb rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi saxbi wsalam